alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waa darsigeeni labaad oo ka mid ah kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati asaxiixati oo iska lahaa sheekh maxamed jamiil zaynu waxaa inoo soo dembeeyey oo casharkeeni koowaad uu ka koobnaa muqadimada musanifku uu u sameeyey ama mu-alifku kitaabka iyo laba su-aalood iyo laba jawaabood aan soo qaadanay casharkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa marka su-aasha saddexaad iyo jawaabteeda wuxuuna ku bilowday sidaan kayfa sideebaan nacbudu u caabudaynaa allaha alle waxaa meeshaa ka muuqata casharkan iyo kii horaa isku xiran si ay isugu xiran yihiin kow waxay ahayd ilaahay muxuu noo abuurtay jawaabtii waxay noqotay inaan caabudno waayahay cibaado maxaa la yidhaahdaa cibaadadii baa la sheega haddana cibaadadii markii laguu sheegaa waxaa lagu leeyahay ilaahay baa ku abuurtay cibaadadu ku abuurtay cibaadadana waxaasaa la yidhahdaa intaba waa laga soo jawaaba laakiin sidee ilaahay u caabudaysaa sidaad ilaahay u caabudaysid waase kayfa sideebaan nacbudu u caabudaynaa allaaha alle jim kamaa sidii ayaan u caabudaynaa amara amaranaa uuna amray oo na faray allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu ilaahay siduu amar nagu siiyey inaan u caabudno ayaan u caabudaynaa rasuulkiisu siduuna amray inaan u caabudno ayaan u caabudaynaa jawaabtii marka wuu bixiyey sidee ilaahay u caabudaynaa siduuna faray rasuulkiisuna na faray keliya waxaa sugnaayay waxaa weeye maxaa jawaab ah oo loo hayaa daliil ahoo loo hayaa jawaabtaas qaala ilaah wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi allaahu alle tacaalaa sarreeye yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow atiicuu yeela allaaha alle yeela oo ateeca wa atiicuu rasuula rasuulkana ateecoo yeela warkiisa walaa tubtiluu ha burinina acmaalakum acmaashiinna iyo cibaadooyinka aad samayseenna ha iska burinina aayaddaanu dadka ahlul iimaanka aho mu'miniinta hay u dhawaaqday yaa ayuha aladiina aamanuu waxay culimmadu yidhaahdaan haddaad ayaddaa ayadahaas maqashid yaa ayuha aladiina aamanuu ayadoo laleeyahay si fiican u dhegayso laba waxyaalood midkood baad ka faa'iidi in waxun lagaa reebayo lagu leeyahay waxaa iska daa qofka muuminka ahu ama wax wanaagsan in lagu farayo ayaddan hadda labadiiba waa isku dartay kow dadka mu'miniinta ahoo ilaahay rasuulkiisa rumeeyow atiicu llaaha ilaahay atiico warkiisa yeela waa kow wanaag bay ku faraysaa soo maaha wa atiicuu rasuula rasuulkana atiicoo warkiisa yeela ayana waa wanaag kaloo lagu faray shay xunna waa inaga reebto waxay tidhi walaa tubtiluu ha burinina oo ha isaga ciyaarinina acmaalakum acmaashin acmaashu waa maxay waa cibaadada cibaadada maxaa kaa burin kara sidii ilaahiy rasuulkiisu ku amreen haddadan ula imaan maalan salaada weysaa la rabaa soo maaha oo markaad tukanaysa waa inaa weyse qabtid haddaad tira hor anu weyse ma rabo sidaydan ku tukanaya camalkaagu waa buraya salaad ma kuu shaqaynayso towxiid baa lagaa rabaa tawxiidkaa wax ka hor imaanayo shirkiga haddaad la timaadid camalkaagu waa burhaya ilaahay dartii iyo ikhlaas baa lagaa rabaa haddii riye iyo sumco iyo kaa noqoto ha lagaa sheego iyo show ha kaa buraya camalku marka camalkaaga ha iska burine ilaasho daacada ilaahay ilaahay ateec rasuulkiisana ateec camalkiinana ha burinina tusaale ahaan qofkii saaka salaada subax tukaday waa inuu salaadiisa ilaa suduusan iska burin waa inu iska bur waa maxay hadduu saaka tukado haddana uu yidhahdaa gaal baana ka warrama salaadda saaka waa burtay bal wax allaala wuxuu weligii soo samaynayo cibaadaha baa ka buriyay camalkiisi maxaa buriyey asagaa buriyey wax camalkiisa buriyuu la yimid walaa tubtiluu acmaalakum acmaashiina ha burinine aayaddaas waa suuratu maxamed suuratu maxamed soo lama yaqaan alladii baan oran jiraa annaga marka qur-aanka lala barahay alladii alladiiya igubtayay igamaarisayay geedheer isaartayay uma laa yakuunu amhaalakum way isku noqnoqotaa marka maalinka ardaygu dhammeeyo farxaya waa i gubtay waa i gamaarisoo dabba igu shito odhanaya uma laa yakuunu amhaalakum horta saa kama taagnahay bu odhana marka qur-aankii ilaahay oo dhan waa wada jilicsan yahay walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiina ha burinina wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qofkii camila sameeya camalan camal iyo shaqo camalkan la sheegaya waa cibaado shay cibaadaa weeye camalkaasoo laysa uusan ahayn calayhi dushiisa amrunaa diinteennu diinteennu aysan ku dul sugnayn fa huwa camalkaa uu sameeyey raddun mid lagu celinayo weeyaanoo laga yeeli maayo ay hayru maqbuulin laga aqbali maayo ay hayru maqbuulin waxaa ku daray mu'alifka sidii waa nusukiiba uu u macnayay soo garan maysaan damxi lilxayawaanaat uu yidhi buu wuxuu rabaa raddun inuu kuu macnayo markaasu wuxuu ku yidhi ay hayru maqbuulin maaha hayru maqbuulin hadalkii nabiga inay tahay hadalka nebigu wuxuu ku joogaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun halkaasuu ku jooga mu-alifkii kitaabka qoray oo moxamed ibnu jamiil ahaa baa wuxuu yidhi ay hayru maqbuulin ma la aqbalayo camalkaas rawaahu muslimun muslim baa wariyey waxaan shala soo qaadanay xadiid muttafaqun calayhi ah iyo mid ah rawaahu lbukhaariyu maantana waxaan haynaa mid muslim uu wariyey muslim iyo bukhaarina waa ardaya sheekhiisa bukhaari baa sheekha ahaa muslimkuna ardaygu ardaygiisu ahaa imaam muslim ayib marka man camila camalan laysa calayhi amrunaa taasaa laga wadaa xadiidkaani marka wuxuu inoo faa'iideeyo ina tusinayaa iyo aayaddaanba camalka aad samaynaysid ilaahay dartii uu samee hana isaga ciyaarin hadda kitaab baad baranaysaan wakti baa idinka baxay tan iyo saaka waad fadhidaan dar ilaahay u fadhi oo dar ilaahay u akhriso oo dar ilaahay u dhagayso oo dar ilaahay ugu soo cesho oo markaad rabtid inaad ummadda u faa'iidaysid dar ilahay oo akhri mala fahmo inaad ilaahay janno kaga heshid ummaddaadana wax ugu tartid adigana wax kugu kordha man ruuxii camila sameeya camalan camal cibaado laysa aysan ahayn calayhi dushiisa amrunaa amarkeenna iyo diinteennu aysan ku dul sugnayn fa huwa kaasi raddun mid lagu celinayo weeyaan camalkaas macnaha ma la aqbalayaa loola jeedaa camal la aqbalaya ma aha sida awgeed camalkaaga qabuulkiisa waa inaad ilaashatid oo aada u dhowratid intaa ma la fahm suwaka oo ku celiya hal mar baan ku celinaya kayfa sidee baa nacbudu u caabudaynaa allaaha alle jawaabtu waxay noqotay kamaa sidii baan u caabudaynaa amaranaa uuna faray allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa qaala allaahu alle wuxuu yidhi tacaalaa sarreeya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyu atiicu llaaha alla yeela wa atiicu rasuula rasuulkana yeela warkiisa walaa tubtiluu ha burininoo ha ku ciyaarinina acmaalakum acmaashiin iyo cibaadooyinkiina wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi man qofkii camila sameeya camalan camal iyo cibaado laysa calayhi korkiisa aysan ku sugnayn am uusan ku sugnayn amrunaa diinteennu amrunaa waxa loola jeeda waa diinteenna fa huwa raddun waa lagu celinayaa fa huwa raddun maxaa loola jeedaa ay hayru maqbuul ay gayru maqbuul maxaa loola jeedaa ma laga aqbalayo ma laga aqbalayo salaada duhurka maaqa ragcadood wey afar soo maa haddaad tidhaahda anugu afarta labaan iska jaraya ma rabo a tidhah waxaa lagu leeyahay laga aqbalay maa maxaa dhacay diintii nebi maxamed ma hayn sal salla alay waslam inaad tidhahda salaadaha waa kala jaraya musaafir aadan ahayn may su-aashaa iyo jawaabteeda halkaasaa kaga baxan su-aasha afraad hal nacbudu macaabudaynaa allaaha alle khawfan cabsi aan asaga ka baqayno iyo wa watamacan raja asaga aan wax ka rajaynayno waa laba qodob ilaahay markaad caabudaysid ma u caabudaysaa inaad horta asaga ka baqaysid labo inaad isaga rajo ka qabto isleedahay wax wanaagsan ha ku siiyo jim waa jawaab nacam haah su-aashiisu lagama jawaabin nacam haah nacbuduhu ilaahi waan caabudaynaa kadaalika sidaa ayaanu caabudaynaa sidee inaan asagana ka baqayno waxaana ka rabno sidaasaan ilaahay u caabudaynaa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi yasifu asagoo tilmaamaya almu'miniina mu'miniinta yasifu maxaan ku macnaynay isagoo tilmaamaya almu'miniina dadka mu'miniinta ah, yadcuuna way baryayaan rabbahum rabbigood khawfan cabsi ay ilaahay ka baqayaan iyo wa tamacan raje ilaahay ay ka qabaan naxariistiis soo labadaba inay jamciyeen ma jeedid maxay u cibaadaysanayaan oo ilahay u baryaan khawfan wa amacan khawf maxay ka baqayaan ciqaabkiisa khawfan min ciqaabihi amacuna waa maxay waa rajaa hawaabihi hawaabkiisa iyo jannadiisu rabaa ilaahay inuu jannayay raadinayaan sidaasaa la rabaa marka inaad udhexaysid intaa nooshahay waxay culimmadu yidhahdaan bayna alkhawfi waalrajaa cabsi aad isleedahay ilaahay haddaad caasidii wuu ku cadaabaya iska ilaali qur-aanka waxaa ku sugan ku sugan nabiyullaahi maxamed sal alla alayh wasalam inuu leeyahay inii akhaafu in casaytu rabbii anigu waan baqayaa waxaan ka baqayaa cadaab cadiimo aada u kulul haddaan ilaahay caasiyo soo ma jeedid ilahay haddaan ku caasi garoob cadaab ali baan ka baqayaa inuu i cadaabo baan ka cabsanayaa buu leeyahay adiguna waa inaad tidhaahdid haddii macaasi lagugu yeero xumaato lagugu yeero daraagis lagugu yeero faaxisho iyo zina lagugu yeero waxa weeyaan wax dabaalnima lagugu yeero inii akhaafu llah aniga ilaah bay cadaabaya waan baqaya ma ogel iga dhaafdhi ma yeelaya waxaas aniga wa damacan waa rajo ilaahay aad ka qabtay oo jeceshahay oo aad is ilahay uu ku janaynaya cibaadadaa samaysa wa qaala sal allahu calayhi wasalama rasuulka alle wuxuu yidhi as'alu waxaan weydiisanayaa allaaha alle aljannata janno ayaan weydiisanayaa wa acuudu waxaan ka magangelayaa bihi alle min an naari naarta ayaan ka magangelayaa saxiixun xadiidkana waa saxiix rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey halkaa waxaad u jeedaa wuxuu nebigu kulminayaa waxa mu'miniinta tilmaamtooda ahaydoo ilaahay jannu weydiisan waa rajadii naarna wuu ka magangelayaa waa khoofkii iyo xadiisku marka waa isku macne yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan waa cabsi iyo rajo ay qabeen soo maa xadiidkana u fiirso ilaahu jannaanku weydiisanaya yay la macno taha abcan rajuu qabaa ilaahu jannaanku weydiisanaya wa acuudu bihi min annaari ilaahay waxaan ka magangelayaa naarna khawfan bay la macno taha aayaddii xadiidka marka waa isku macne xadiidkana abu dawuud baa wariya waana saxiix as'alu llaaha ilaahay waxaan weydiisan as'alu waxaan weydiisanayaa allaaha alle aljannata janno ayaan weydiisan wa acuudu waxaan ka magangelayaa bihi ilaahay min annaari naar inuu i cadaabaan ilahay ka magan gelaya ilahu cadaabi waad odhanaysaa soomaalidu waxay odhan jireen ilaahu carada korkeeda carrada ciidda maaha hanugu ceebayn hoosteedana hanugu cadaabin qof markuu adduunka nool yahayna ceebaysan waxbuu xaday waxbuu dhacay waxbuu kufsaday waxba waxawey dilay khamri buu cabay waa ceebaysanyi soo ma markuu dhintay oo ciidda lagu hoosmariyoo la aasayna hoosteeda ku cadaaban korkeeda markuu joogana ma fiyoobeyn hoosteeda markuu joogana waa cadaaban yahy ilahu labadaasaan kaa magan gallay jireen waxaan lagu samayn su-aashii afraadna waa ka baxnay maxay noqotay ilaahay ma waxaan u caabudaynaa khawfan wa tamacan haah maxaa u daliilah aayad qur-aanah iyo hal xadiid baan haynaa aayadda qur-aanka waa maxay mu'miniinta ilaahay markuu tilmaamaya wuxuu ku tilmaamo yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca markuu ka hadlahayay nebi maxamedna as'alu llaha aljannata wa bihi min annaar su-aasha shanaad maa huwa alixsaanu ixsaan maxaa la yidhaahdaa maa maxay buu huwa isagu yahay alixsaanu ixsaan fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda cibaadada dhexdeeda ixsaanka la sheegay waa maxay ixsaan jim al ixsaanu ixsaanku huwa asagu muraaqabatullaahi ilaahay ilaalintiisa weeye inaad ilaahay xuduuddiisa ilaalisid iyo wuxuu kaa reebay fil cibaadati cibaadada dhexdeeda qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyi alladii alliha allahaasoo yaraaka ku arkaya xiina taquumu markaad istaagaysid ilahay waa kuu jeedaa markaad kacaysid wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudaya aad la gadgadoomaysid gadgadoon maxaa laga wadaa markay dadku sujuudayaan waa raacaysaa way soo kacayaan haddana way rukuucayaan waad raacin haddana way sujuudayaan waad raacayaan taqallub marka sii kac soo fariiso soo foraso wejiga dhulka dhig kasoo qaad taqallub waa gadgadoon iska din taasaa loola jeedaa aayaddaani waxay sheegtay muraaqabatullaahi bay ka hadlaysaa muraaqabatullaahi waa maxay markaad cibaadaysanaysid qalbigaaga ilaahay ha ku weynaada markaad tukanaysid qalbigaaga wax kale ka ilaali hadday wax kale kusoo dhacaan maaha salaaddu inay kaa burayso laakiin mar walba waxaa la rabaa ilaahay qalbigaaga inuu ku wen yahay markay macaasi qalbigaaga kusoo dhacdo ad istiraahda macaasi samee inaad mar walba ilaahay xasuusan tahay inaad tirahda ilahay baan ka baqaya ilahay waxaan hadduu igu arka bas waay waa lii cadaabahaya ma awoodi karo waan baqahaya qof baqaya qofku inuu noqdo mar walba og sababtu waxa weeye ilaahay waxba kama qarsoon hadda qur-aanka waa xifsantihin qur-aanka waxaa ka mid ah laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi sama wax ka qarsoon oo dhulkan ku jira iyo wax cirka jira iyo wax udhexeeya midna ma jiraan kulli isku siba ugu jeeda hadda inagu halkaanaan ku jirnaa banaankeena dadka jooga minoo jeedaan inama jeedaan laakiin ilaahay meel kastood gasho waa isugu mid badda salkeeda haddaad gashid waa kaaga jeedaa toban guri haddaad isku soo xirto waa kuu jeeda wax ka qarsoon male qolyo waxaa jira markay xumaha samaynayaan la dhuundhuunta ilaahay wuxuu leeyahay alaa xiina yastakashuuna hiyaabahum yaclamu maa yusiruun marya isku duuduubayaan say macaasi u sameeyaan oo hebel uga dhuuntaan oo meelay gelgelayaan ilaahay qolyahan maryaha isku duuduubaya bal ayaga u kaadiyo xataa qalbigooda waxa ku jiro ogi waxba kama qarsoono marka waa inaad qaabka aamintooda ogaatid ilaahay wax walba inuu ujeedo waa ku arkaya waa kuu jeeda wax macaasiyayaan lagua arkin marka ilaahay caabud wanaagsanow waxaa xadin xumaataha samayn been ha sheegin marka muraaqabatullahi wa haddaad tukanaysid uu kuu jeedaa waxaa laga yaabaa laba qof oo isla tukatay midna ajar badan in la siiyo midna waxba la siin maxaa dhacay midka ajarka badan la siiya waxaa laga yaabaa niyadiisu inay fiicnayd kan kaloo ku feer tukanaya waxaa laga yaabaa gurigaa laga soo uleeyo waxa la yidhi cunto lagu siin mahayo haddaan salaada soo tukan khasabbuba ku yimidba salaad jacayl iyo maxabo iyo ilahay ku raaligeli umaba imaanba kana ajar buu helaya kana waxba heli maayo uu ku jeedaa marka waxba kama qarsoona camalkaaga alixsaanu ixsaanku huwa asagu muraaqabatullaahi ilaahay ilaalintiisa weeye ilaahay ilaalin kaama raba inaad ilaalisid laakiin sharcigiisaad ilaalinaysaa wuxuu kaa ku amray iyo wuxuu kaa reebay tacaalaa sarreeye lcibaadati cibaadada dhexdeeda qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sareeye alladii allihii weeye yaraaka ku arkaya xiina waqtiga taquumaad istaagaysid iyo wa taqalubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina maca saajidiin kuwa sujuudaya la jirankooda aad gadoomaysid wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi al ixsaanu ixsaanku an tacbuda waa inaad caabudid allaaha alle ka annaka sidii taraahu adoo ujeedoo kale adoo u kaleeto sidiisoo kale u caabud fain lam takun haddaadan ahayn taraahu alla mid ujeeda fa inahu asagaa yaraaka ku arka rawaahu muslim laa tudrikuhu labsaar ilaahay adduunkan intuu joogo intaan joogno lama arko nebiguna wuxuu sheegay innakum lan taraw rabbakum xataa tamuutu ilaa aad dhimataan ilaahay arki maysaan marka ilahay adduunka laguma arko lakiin isagoo inoo jeedaa ma fahanteen caadi buu kugu jeedaa mar hadday sidaa tahay markaad caawadaysid waxaad u caawadaa sidii adoo ujeedoo kale nebigu markuu salaada dadka tujanayo intuu kusoo jeeda wuxuu oran jiray salluu salaata muwadic qof sagoontinahayo salaadaani ay tahay tii ugu dambaysay salaaddii tukada waxaa laga yaabaa maanta haddii lagu yidhaahdo galabtaa nafta lagaa qaadaya ogaalkeeda lahow laba iyo tobanka maanta qur-aan akhris astaqfirullah waxa weeyaan sadaqo inaad ku jiri lahay sidaasoo kale taa rabaa inaad u cibaadaysatid dab ilaahay iyo cibaado cabsi leh marka waa maxay ixsaan nabigaa fasiray ixsaan waa maxay hadii lagu yihahdo oo cibaado ah waa an tacbudullah an tacbudallaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka ma la fahm soomaali haddii lagu turjumo ixsaan waa hagaajin iyo samafalid marka ixsaanku laba u qaybsamaa ixsaan bani aadamka wanaag loo sameeyo iyo ixsaan iyo ixsaan cibaadada ah ixsaanka cibaadada waa maxay an tacbud allaha kaanaka taraah ixsaanka bani aadamkuna waa maxay inaad u naxariisatid oo caawisid oo wax u tartid oo waxaad ku caawin karta ku caawis rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi